أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah mukhtasaru bni abi jamra waxaana noo sharaxaya fadiilat shaykh cabdikariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliiman kaiira saaka way taarikhdu tahay shaniyo tobankii bishii rabiicu thaani kun afar boqoliyo labayo afartankii hijiriga waxaynu insha allahu tacaala bilaabi doonaa kitaabka la yidhaha mukhtasaru bni abi jamra waa kitaab mukhtasar u ah bukhaariga oo ku dhisan yani cala sabiil intiqaa axaadiis bukhaariga laga soo doortay baa kitaabka ku sugan kitaabka bukhaarigu waa kitaab weyn axaadiistiisi fara badan tahay saas aawadeed sheikha kitaabka qoray mukhtasarka ah wuxuu ugu talagalay kitaabka bukhaariga axaadiisu ka soo doortay oo abwaab kala duwan ah inuu ururiyo oo dadka maadaama ay xoogaa laga yaabo inay ku adkaato sanadiyadan iyo kitaabadan waaweyn ayuu doonay in markaa howl fududayn ah oo soo kooban oo ugu talagalay in la qaybo inuu soo doorto waxaanu ka soo doortay kitaabka ugu sixada badan kutubta sunnada laga qoray oo ah saxiixu albukhaari kitaabkaas ka soo doortay saxiixulbukhaariguna kitaab sunnada laga qoro oo laga ururiyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kitaabka ugu sixada badan taasna culammadu badiba waa isla ogoliyeen inkastoo bacdi khilaaf ay yaro geliyeen oo yidhahdeen kitaabka muslim baa eh, ka fiican oo ay ka fadileen ay yidhaahdeen maa taxta adiimi asamaa afdala min kitaabi muslim samada kama hooseeyo kitaab ka mudan kitaabka muslim culamada qaarkood baa saa maray inkastoo bacdi culammada ka mida ay yidhaahdeen afdalnimada waxay u jeedaan waxaan xagga sixada ku saabsanayn waxay u jeedaan tartiibta wanaagsana uu yeelay iyo wixii baab keliya ku saabsanba inuu meel ku soo wada arooriyey yacni xagga tartiibta iyo sinaacada uu u dhigay iyo jamciga uu baab walba wixii ku soo arooray ku soo aroorinaayo xaggaasuu uga jeedaan bay yidhaahdeen culammada qaarkooda way awiileen hadalkoo afdalnimada taasay ka tilmaamayaan laakiin sixa hadday noqoto kitaab u dhigmaa ma jiro bacdi kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen markay leeyihiin kitaab ka fadli badan ama ka mudan ma jiro inuu la siman yahay uma diidana bacdiga sidaa ku tegey qowlkiisa haba laga raajaxsanaaday oo macnaha wuxuu u dhici karaa mid la siman mooye mid ka mudan baan jirin calaa kulli xaal laakiin sida saxiixi waxay tahay in kitaabka saxiixulbukhaarigu waa inuu sixo baday alxaafid ibnu xajarna aad iyo aad buu ugu caddeeyey arrinkaasoo ilaa toddoba weji ayuu muqadimadiisa huda saari la yidhaahdo uu kaga hadlay oo uu ku caddaynaayo in kitaabka saxiixulbukhaarigu sixa badan yahay ilaa toddoba wejuu tahay ishaaradayn ku dhaafeen marka kitaabkii caynkaas ahaa buu ka soo doortay shiikha soo dooranaya waxaa la odhan jiray abu maxamed cabdullaahi bni sacd ibni axmeda ibni abi jamrat alandalusi almaliki sheikhani waa wuxuu ku dhashay andalus magaalo mursiye la yidhaahdo oo andalus ka mid ahayd ayuu ku dhashay andalus waa dhulkii laga qabsaday muslimiinta ee waa ka tarin jireen ee hadda markaa la yidhaahdo sbain iyo bortuqaal la yidhahdo magaalada mursiye la yidhahdo ku dhashay ibnu randi markuu ka samaynaayey risaaga ka tarinaayo waa kii lahaa sal balansiyata maa sha'nu mursiyatin yacni magaalooyinku tirinaya ka mid ahay gabaygiisii caanka ahaa ee risaaga ahaa ugu baroordiiqaayey dhulkaas oo uu ku soo gebagabeeyey limili haada yaduubu alqalbu min kamadin in kaana fi lqalbi islaamun wa iimaanu wuxuu ku dhashay mursiye meesha la yidhahdo ku dhashay guri madaxeed buu ka dhashay sharaf iyo madaxnimo lagu ogaa ha yeeshee wuxuu qaabilay oo u jeestay xagga cilmiga cilmi duunadka dadka guryaha ladan ka dhashaa sida badan ee sida markaa culama uga soo baxdaa waa yarta waxay u badan yihiin dadka culammadii meeshay ka soo baxaan ama dadka fuqaradee hooseeya dabaqadaas ama dadka iska dhexdhexaadka wasadka ah laakiin dadka ladan ee hayga ah aadka u korreeya kuwaa sida badan sida culama uga soo baxdaa waa naadir wuxuu bilaabay barashada cilmiga uu baranaayo iyo qur'aanka inuu qaybo iyo xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu qaybo kadibna wuxuu u safray xagga iyo tuunis buu usoo safray isagoo cilmi doonad u jeeda markii dambena wuxuu ku dambeeyey dhulka masar wuxuu la kulmay culamo badan oo cilmiga ka qaata fanniyo kala duwanna waa bartay oo uu ka mid yahay xadiisku oo uu ka mid yahay usuulku oo ka mid yahay tafsiirku tafsiirka waxaweye xabaab u ka alifay xadiiskana waxbuu ka alifay oo uu ka mid yahay fiqigu xagga madhabka wuxuu ahaa maaliki xagga ictiqaadka yacni waagaas madhab alashaacira aad u badnaa saas aawadeed sharxyadiisa waxaa ku dhacay ta'wiilaadkai ashaacirada wax ka mid a nooc tasawufina waxbaa kaga jiray sida kale waxaa nin aad u dadaala siduu khayrka dadka u amro siduu xumaanta u reebo siduu wanaagga u amro siduu cibaadada ugu dadaalo ardaydiisa waxaa ku jira sheekh caan ah oo la yidhaahdo ibnulxaaji almaliki almadkhal ardaydiisu ka mid ahaa marka culammadu sida uu wanaagga u amro iyo sida uu xumaanta u reebi jiray iyo siduu xaqa ugu dhawaaqi jiray aad bay ugu ammaaneen aad iyo aad ayay ugu ammaaneen xaqana wixii u caddaaday waa qabsan jiray marka sidaas yadaa buu ahaa kutubuhu allifay waxaa ka mid ah mukhtasarkan baa ka mid ah oo marka uu bixiyey jamcu nihaaya fii bad'i alkhayri wa magacaasuu ku magacaabay sidaynu ku arki doono muqadimada lafteedaba markii dambena kitaabka wuu sharxay wuxuu ku sharxay sharax caan ah matbuucna ah iminkana waxa weeye kollay markaa magaalada yaalla lagu iibiyo oo la yidhaha bahjatu nufuus waa sharax kooban oo laba mujallad ah laba mujalladu waaweyn hadalkiisu waa koobkooban yahay laakiin culammada shuraaxdu aad bay wax soo naqliyaan oo xaafid ibnu xajar waghayruhu min ahli ilcilmi markay axaadiista sharxayaan nuquulaad fara badan bay ka soo naqliyaan hadalkiisu waa yaryahay laakiin waa gobo marka bahjatu nufuusku waa sharax mufiida weeye kutubo kale waa leeyahay oo tafsiirka waxbuu ka alifay wuxuu kale wax ka alifay tabaqaat alxukamaa isagana waa alifay musanafaadkiisu ma badnayn wuxuu dhintay lix boqol iyo sagaal iyo sagaashankii hijriga ayuu dhintay oo min culamaa'i qarni assaabic culammadii qarnigii toddobaad ayuu ka mid ahaa marka tarjamada sheikha qadarkaas baynu kaga kaaftoomayna kitaabkan cadadka axaadiista uu ka kooban yahay kollay muqadimadaaba ku tilmaamaya ugu talagalay inuu markaa noqdo kutubta wax laga bilaabayo xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam laga bilaabayo culamo kale sharxday waa jiraan waxaa ka mida ah shanawaani sheikha la yidhaahdo waa sharxay sharxiisuna waa matbuuc kollay magaaladana waa yaalla waxaa kaloo ka mida ah sheikh la odhan jiray shurnuubi oo isaguna ashari ahaa isaguna wuxuu ku leeyahay eh, tacliiqaad yar buu ku leeyahay waxaa uga horreeyey labadoodaba ujhuuri shiikhii la odhan jiray ee eh, luqawiga ahaa culum kalena mushaaraka ku lahaa isaguna wuxuu ku leeyahay sharax buu ku leeyahay laakiin sharaxiisu xasaba cilmi matbuuc maaha waa makhtuud haddii u baahata waxay ka heli kartaa internetka axaadiistu maadaamay bukhaari tahay shuruuxda bukhaari waa loo raajici karaa waa laga faa'idaysan karaa marka bal carabka aan marinno muqadimada waxaa lagu fahmaa maqsuudka kitaabka ku saabsan yahay sheikhuna xoogaa hadala ayuu ka hormarinaya bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi allah magaciisa allahaasoo alraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinaayay cidduu doonoo khalqigiisa ka mida ahaaday baan ku bilaabayaa ama ku allifaya kitaabka ku qoraya sheikhu wuxuu ku bilaabay bisimka ayuu ku bilaabay tabarruku magaca ilaahay ka barakaysanayo ayuu ugu bilaabay dayasho uu ku dayanaayo kitaabka ilaahayee qur'aanka in suwarkiisa lagu bilaabay bisimka ama kitaabkao dhanba lagu wada bilaabay bisimka qaalibka suwarka qur'aankana lagu bilaabay bismi illaahi alraxmaan araxiim dayasho uu ku dayanaayo ugu bilaabay raacitaan uu nebiga sala allahu aleyh wasalam raacayo maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam waraaqaha uu qoraayo uu bismi illaahi araxmaan araxiim ku bilaabi jiray ayuu ugu bilaabayaa bisimka waa tabaruk ilaahay magiciisa laga barakaysanayo wax kastoo wanaagsanna waxa fiican in lagu bilaabo bismi illaahi alraxmaan alraxiim bisimkoo dhammaystiran waxa aynay soo aroorin ee bismillaahi keliya in lagu bilaabo ay sunno tahayna oo sidaasi sunnada ku soo aroortayna bismillaahi keliya lagu bilaabaya sida cunitaankaoo kale ashyaada qaarkood waxaa la sunneeyey bisimkoo dhammaystiran bismi illaahi alraxmaani alraxiim in lagu bilaabo ashyaada qaarna waxaa sunna ah bismillaahi keli ah in lagu bilaabo marka wax la cunaayo ama wax la cabbaayo waxaa soo arooray in bismi illaahi keliya lagu bilaabo yaa ghulaamu sami illaah yaa ghulaamu qul bismi illah riwaayaadka qaarkood oo saxiixa waxaa ku soo arooreen wiilow waxaad tidhahdaa bismi illaah qaala alcabdu alfaqiiru ilaa rabbihi cabdullaahi ibnu sacd bni abi jamrat alasdiyu raximahu allahu tacaala wuxuu yidhi addoonkii u baahnaa rabbigii addoon walibana ilaahay waa u baahan yihin cabdulaahi bnu sacdi bni abi jamrah bacdi baan arkaya odhanaya ardaydu inay qortaa laga yaabaa waayo alfaqiir buu yidhi laakiin calaa kulli xaal wejigaasi waxba qawi maaha waayo dee qofku waa sheegi karaa inuu ilaahay faqiir u yahay yacnii si kastoo darajadiisu u korraysana ilaahay waa u baahan yahay qaala alcabdu alfaqiiru ilaa rabbihi cabdulaahi bnu sacdi bni abi jamrah oo cabdulahi bnu sacdin ahaaday sacadkaasoo in abi jamre ahaaday alasdiyu oo bani asdin ka dhashay sheikhu waa markaa carab weeye oo wuxuu ka dhashay carab buu ka dhashay marka asdina waa qabiil min qabaa'il yaman qabiil min qabaa'il yaman weeye bale waxaa la yidhaahdaa sheikhu waa khasraji waa ansaari khasraji ah marka isma diidayaan inuu asdi yahay iyo inuu ansaari yahay way farac bay kala yihiin raximahu llahu tacaala ilaahay ha u naxariistee lafdiga waxay ka tahay khabar laakiin macnuhu waxay u dhacaysaa ducaa alxamdu lilaahi xaqa xamdih alxamdu jinsiga mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay xaqa xamdih ay axmaduhu waa mahadinayaa xaqa xamdihi mahaddu xaqa u lahaa baan mahadinaya wsalaatu wasalaamu cala sayidina muxammadin yacni salliga ama naxariista iyo wasalaamu nabadgelyada ama wasalaamu isalaanta calaa sayidinaa sayidkayaga korkiisa ha ahaato kii noogu mudnaa korkiisa ha ahaato muxammadin oo muxammed ahaa ama wasalaatu ammaanta ilaahay uu mala'ulaclaha ka ag ammaanayaa iyo wasalaamu salaamista uu salaamayaa calaa sayidina kii noogu mudnaa ee sayidka noo ahaa korkiisa ha ahaato yani ilaahay ha u sii kordhiyo hau u siyaadiya laga tilmaamaya haddii naxariis la yidhahdo iyo haddii ammaan la yidhaahdo iyo haddii nabadgelyo la yidhaahdo iyo haddii salaam la yidhaahdo mid walba ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ugu deeqay macnuu wuxuu dhacaya ilah u kordhi alkhiyarati min khalqih muxamedkaasoo laga doortay khalqigiisa laga doortay oo ilaahay khalqigiisi oo dhan wuxuu ka soo dhex doortay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ou fadilay fadaa'il badanna ilaahay waa siiyey khasaa'is badanna waa la siiyey nebiyada iyo rasuullada kii ugu fadliga badnaa baa laga yeelay risaaladiisna waxaa laga yeelay risaala caammaa laga yeelay khasaa'is fara badanna waa leeyihi wa calaa asxaabihi asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam korkoodana ha ahaato assaadati oo mudnaayo sayidiyaalka ahaa almukhtaariina la doortay lisuxbatihi nebiga calayhi salaatu wasalaam saaxiibnimadiisa ay la saaxiibayaan uu ilaahay u doortay wa bacdu intaa dabadeed waxaan odhanayaa falama kaana alxadiisu wa xifduhu min aqrabi alwasaa'il ila allahi caza wajal marba markuu ahaaday xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam waxifduhu iyo qaybista la qaybayo xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam min aqrab alwasaa'ili waxyaalaha asbaabtay gaadhsiinaya waxa ugu dhowaanshaha badan ila allaahi xagga ilaahay gaadhsiinaya caza wajal ilaahay isagaa haalib oo gacan sarreeya waan laga haalib noqon wajalla isagaa weyne waa madxi bimuqtada alaahaari fii dalik sida markaa aahaartii axaadiistu keensanayso ayuu markaa u ahaaday waxa markaa wasiilada ugu dhow ee ilaahay loogu dhowaan karo u ka mid ahaaday wasaaisha ugu dhow ama asbaabta ugu dhow ee lagu gaari karo yacni ilaahay xaggiisa in loo dhowaado ama rabbi uu ka raalli noqdo fii daalika aasaartaasu alkaa'inati fii daalika ama alwaaridati fii daalika sidaa ku soo aroortay ama sidaa ku sugnaatay yacni markuu sidaa ahaaday oo xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam in la barto in la aqoonsado in la xafido in lagu camal falo ay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay loogu dhowaanayo waxa ugu dhow ay ka mid tahay min buu geliyey aqrab alwasaa'il ma odhan ee min aqrabi buu yidhi marka ma diidayso in ashyaa kale oo ku dhow in rabbi loogu dhowaado inay jiraan oo dee qur'aankaaba dee ka midoo qur'aankii waa ka mudan yahay xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam waayo qur'aanku waa kalaamullah xadiiskuna waa kalaamu rasuuli sala allahu alayh wasalam fa minha qawluhu sala allahu alayh wasalam man addaa ila ummatii xadiisan waaxidan yuqiimu bihi sunnatan aw yaruddu bihi bidcatan falahu aljanna dabada aahaartii ayuu doonay inuu wax ka soo arooriyo culamada qaarkood aahaar iyo axaadiis way kala duwaan oo waxay yidhaahdaan axaadiistuna waa wixii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray oo ka yimi aahaartuna waa wixii saxaabada ka yimi iyo taabiciinta iyo ka yimi ayaa aahaar la odhanaya dariiqa sheikhu kuma socdo waayo intuu aahaar sheegay ayuu markaa soo aroorinayaa ashyaa uu u qabo inay axaadiis tahay uu sidaa u qabo ayuu soo aroorinaya bacdu ahlicilmi waxay yidhahaan cumuum iyo khusuus baa u dhexeeyo xadiis kasta asar waa yahay laakiin asar kasta xadiis maha marka aahaar waa caam axaadiisna waa akhas yacnii dariiqadaana culamo badan baa maray waana waxaad mooddaa ta fiican inayd oo aasaartii waxay noqon kartaa axaadiis waana ka baaqan kartaa sida saxiixa in sha allah fa minha qowluhu sala allahu aleyh wasalam waxaa ka mida buuli hadal uu nebiga u nisbaynaayo oo isagu u qabay inuu xadiis yahay man addaa ilaa ummatii xadiisan waaxidan yuqiimu bihi sunnatan ku kastoo u guda oo gaadhsiiya ilaa ummatii ummaddayda ummatul ijaaba ah ee nebiga ajiibtay aqbashay ee rumaysay xadiisan waaxidan xadiis keli ah hal xadiis ka ummaddayda gaadhsiiya xadiiskaasoo yuqiimu bihi sunnatan uu ku markaa oogayo ku taagayo sunno nebi aw yaruddu bihi bidcatan ama uu ku daafacayo ku baajinayo ku celinayo ama ku duminayo bidco falahu ljanna waxaa u sugnaatay janno wa minha qowluhu sala allahu aleyh wasalam man xafida calaa ummatii xadiisan waaxidan ku kastoo qayba calaa ummatii ummaddayda u qayba ummaddayda aawadeed inuu ku anfaco u qayba oo u barta xadiisan waaxidan hal xadiisoo keli ah kaana lahu ajru axadin wa sabciina nabiyan sidiiqa kaana lahu waxaa u ajra axadin wa sabciina koob iyo toddobaatan ajarkood nebiyan sidiiqan nebi nebigaasoo sidiiq ah sheikhu wuxuu soo arooriyey laba xadiis ayuu soo arooriyey ou nebiga calayhi salaatu wasalaam u tiirinayo weliba calaa siiqati aljasmi bisiiqati aljasmi weliba ugu tiirinayo oo xataa siiqada kama dhigin tamriid cuduraynta la yidhaahdo oo ku saabsan ruwiya iyo xukiya iyo ya dukira iyo inuu mabniyu lilmajhuul ka dhigo kama dhigin axaadiistanna wax sugan maaha bale waa mawduuc labaduba waa been abuur labada mid walba waa been waa mawduuc xadiisku haddii marka waxa weeye uu yahay miduu markaa dacfigiisu aad u daran yahay oo waxa weeye qadciyaadka shareecada ka hor imanaya ama uu yahay mid markaa waxa kadaab la gaar noqday ee wax la mid ah waxa la yidhaahdaa waa been abuur waa mawduuc baa la yidhahdaa waa sharu xadiis marka labada xadiisba saasay culammadu sheegeen ka hore sheekh albani waxa uu ku keenayaa oo mawduucnimadiisa ku caddaynaya daciif aljaamica xadiiska labaad mawduucnimadiisu inuu mawduuc yahay oo been abuur yahay waaba iska muuqdaa markaa labaduba mawduuc weeye ka hore wuxuu sheegayaa hal xadiis oo ummadda markaa waxa weeye la gaadhsiiyey in jannada lagu helayo ayuu tilmaamaya marka waxay sheegeen culammadu inuu markaa mawduuc yahay ka labaad waxa weeye qatciyaadkii shareecadaba ka hor imanaya wuxuu tilmaamayaa hal xadiisoo ummadda loo qaybay in markaa lagu helayo nebiyo badan fadligood mal xadiis baa nebiyada laga fadli badanaya xadiis waaxid ta kale cid aan nebi ahayni nebi ma ka fadli badan kartaa maya ya yacni weliga iyo nebiga kee fadli badan weli aan nebi ahayn iyo nebi kee fadli badan dee nebigaa fadli badan caqiidatu taxaawiy muxuu qorayaa nebiyun waaxidun afdalu min jamiici alawliyaa hal nebi oo keli ah ayaa wuxuu ka fadli badan yahay awliyadoo dhan aan nebiyada ahayn kulligood hal nebi baa ka fadli badan kitaabkiisa caqiidada abuu taxaawi ku qoraya culammadu may naqdin waxaa culamo sharaxday caalim yidhi nadar baa ku sugan ma jiro waayo fadiilada nebiyada dee lama gaari karo fadiilada nebiyadu waa weyn allahu aclam xaysu yajcalu risaalata sidaas aawadeed sheekh albaani wuxuu caddaynayaa inuu mawduuc yahay culamo kaloo badanna waa caddeeyeen ibnu xajar alhaytami sharaxiisa uu arbaciinka ku sharxaayo wuxuu sheegaya inuu mawduuc yahay dahabi waxau yidhi tadkiratu lxufaadka hada mima taxrumu riwaayatuhu ila maqruunan biannahu makduubun min hayri taradud wuxuu ka mid yahay kan sheegaya lahu ajru axadin wasabciina nabiyan waxyaalahay xaaraanta tahay in la weriya ay xaaraanta to aynay bannaanayn ayuu ka mid yahay mooyaane in la caddaynaayo inuu been yahay si kale looma sheegi karo haddaan la caddaynayn inuu been yahay lama sheegi karo waqabbaxa allaahu man wadaca ilaahay markaa ha xumeeyo cidda marka waxa weeye wadicsay ama wa qabaxa allaahu ilaahay ha fogeeyo man wadacahu cidda wadcisay oo been abuuratay qabaxa mar bay u soo aroortaa ibcaad min almaqbuuxiin ay min almubcadiin marka ninka daabo beenawaasina waa ku jiraa buuri culamaduna saasay sheegeen xadiisku hadduu mawduuc yahay inaan la sheegi karin isagaan la caddaynin marka suyuud odhanayo alkhabru almawduucu sharu alkhabari wa dikrahu licaalimin bihi ixdurii fii ayi macnan kaana ila waasifa liwadcihi walwadcu fiihi curifa wuxuu odhanayaa khabarka ama xadiidka mawduuca ahi waa xadiidka ugu sharka badan cid garanaysaa inay sheegtaana uma bannaane xaaraan bay ka tahay macno kastaba ahaado wuxuu u sheegayey tarkiib ha ahaado wacdi ha ahaado yani waxa weeye daliisha la daliishanaya ha ahaado yacni sinaba in loo sheegaa ya ruux garanaya inuu mawduuc yahay u sheegaa ma bannaana ilaa waasifan liwadcihi isagoo inuu mawduuc yahay sheegaya mooyaane waxaa u daliila xukunka culammadu ay sheegayaan xadiiska uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man xaddasa cannii bixadiisin yuraa annahu kadibun fahuwa axadu lkaadibiin yaraana waa loo dabtiya xadiiska muslim baa ku soo wariyey fii muqadimati saxiixi hadduu imaam muslim ku wariyo xadiis muqadimada saxiixa lama itlaaqo lama yidhaahdo rawaahu muslim waxaa laazima in la yidhaahdo rawaahu muslimun fii muqadimati saxiixi muqadimada saxiixiisuu ku soo wariyey waa in lagu qaydaa haddii la ilaaqo waxay ku dhacaysaa sulbu saxiix waayo waxa uu saxiixa laftiisa u shartiyey muqadimada uma shartin isku sharti ma aha saas aawadeed ayaa saa loo qaydaa saas aawadeed xaafid ibnu xajar laba istilaax buu u kala yeelay kitaabkiisa taqriibka marka muslim muqadimada ku weriyo waxaa ramzi u ah buu ihi muq miim iyo qaaf muq haddii marka waxawe saxiixa laftiisa uu ku wariyo sulbigiisana miim keliguu u dhigay marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa ka iga sheega xadiis yuraa annahu kadibun culammada xadiiska agtooda laga ogsoon yahay inuu been yahay fa huwa axad alkaadibiin fa huwa axad alkaadibaynna waa loo dabdiyaa labada beenawaasi buu ka mid yahay ama lkaadibiin beenawaasiyadu ka mid yahay ya yaraa marka la yidhaahdo waa xadiiskuu og yahay ay yaclamu annahu kadib saas aawadeed xukunkaa waxaa laga qaadanaya xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin sheikha waxaa lagu xambaarayaa inaanu xadiistan garanaynin inay mawduuc yihiin inaynay garanin axaadiistan inaanu garanaynin inay mawduuc yihiin ayaa markaa lagu xambaarayaa uu moodaayey wax sugan inay tahay ama aqalulaxwaal inay marka tahay dacfi sahlan inay tahay dabeedna is yidhi markaa waxa tarkiibka iyo fadaa'il acmaal iyo wax la mida waa loo soo qaadan karaa markaa lafteeda hadduu saa u qabay waxay ahayd inaanu siiqada jasmin walaaathaaru fii dalika kasiira aaarta mawduuca ku soo aroortay alkaa'inatu fii dalik ama alwaaridatu fii dalik kasiiratun waa fara badanta maadaama labadii xadiise uu soo arooriyey ay noqdeen waxaan sugnayn oo mawduuco been abuur waxaa loo baahan yahay bal inaynu wax ka sheegno axaadiista mawduucan oo kale loo deliishan karo ama loo qaadan karo waxaa ka mid a ah xadiidka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nadara allahu imra'an samica maqaalatii fawacaaha fa addaaha kama samicaha ilaahay wejigiisa ha nuuro oo ha iftiimiyo kii hadalkayga maqlay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebigaa u ducaynaya oo deedna weeleeyey yaa oo deedna u guto ummadda u gudbiyey siduu u maqlay siduu u weeleeyey ayuu ummaddana ugu gudbiyey isagoo ziyaado iyo nuqsaan midnaba aan ku darin kaa ilaahay wejigiisa ha nuuro waa ducaa nebigu sala allahu alayh wasalam ugu ducaynay wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam isagoo amraya dadka in la gaadhsiiyo liyuballigi shaahid minkum alghaa'ib kiina joogaa kiina maqan ha gaadhsiiyo ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam taasna waxa weeye amarka uu amray in axaadiista la gudbiyo dadka loo sheego waxay tahay mid laga qaadanayo fadiila inay ku jirto laga qaadanayo ayay tahay fadiila inay ku jirto mid laga qaadanayo ayay tahay axaadiis fadaa'il sheegaysana waa jirtaa yacni axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam yacni fadiilo u sheegaysa wara'aytu alhimama qad qasarat can xifdiha waxaan ku ogaaday niyooyinka iyo goaamadu qad qasarat inay gaabatay oo ka caajistay awoodi weyday can xifdiha in la qaybo axaadiista marka waa qasara waa baabu dakhala weeye qasara yaqsuru qusuuran ka dakhala yadkhulu dukhuulan maca kasrati kutubiha iyadoo lala qabo kutubta axaadiista ku soo aasaarta inay fara badan tahay kutubiha ay kutubil aahaar min ajli asaaniidiha waxaa markaa himmadaha iyo niyooyinku u daciifeen oo uga gaabteen asaaniiddooda daraaddeed oo dadkii sanadadii in badan oo dalabada ka midii sanadadii ma qaybi karaan marka waxyaalaha niyaadku u daciifeen waxaa ka mid a ah, asaaniidda axaadiistaasi leedahay oo ay markaa dadka qaarkood ku adkaatay inay qaybaan fa ra'aytu waxaan arkay oo ra'yeeyey an aahuda inaan soo qaato nusakha qaar waxay qorayaan min asaxi kutubihi kutubtiisa kuwa ugu sixada badan xaggeedaan ka soo qaato kitaaban kitaabaan ka soo qaato waa kitaabka uu wax ka soo ikhtisaarinayo kitaabkaasoo akhtasiru minhu aan isaga ka soo koobaayo axaadiisa axaadiis aan ka soo koobayo si mukhtasara uga soo dooranayo ugala soo baxayo axaadiis gaaggaaban aan aad u dhaadheerayn oo waxaweye abwaabta kala duwan ku saabsan marka kitaabkaasi waa kitaabka waxa laga soo ikhtisaarinaya waa kitaabka bukhaariga dibna marka waa ka caddaynaya akhtasiru minhu kitaabkaasoo aan ka soo koobaayo minhu kitaabka xaggiisa axaadiisa axaadiis aan ka soo koobayo axaadiis kooban aan kala soo baxayo bixasabi alxaajati ilayha kolba sida baahida marka loo baahan yahay ay ahaatay ee ummaddu ugu baahan tahay baan usoo koobaya axaadiista usoo dooranaya waa cala sabiil intiqaa'i oo kale ugu samaynaya marka baab kastaba ama mawduuc kastaba inuu axaadiis ka soo qaato ama xadiis ka soo qaato fa waqaca lii waxaa ii dhacay oo khaatir ahaan igu soo dhacay oo naftayda ku soo dhacay an yakuuna kitaaba albukhaariyi inuu noqdo kitaabkan wax ka soo ikhtisaarinaya kitaabka bukhaari likownihi min asaxihaa ahaanshihiisa uu ahaaday daraaddeed kutubta ugu sixada badan uu ka mid ahaaday wa likownihi raximahu allahu tacaala iyo ahaanshihiisa uu ahaaday bukhaari raximahu allahu tacaala ilaahay ha u naxariistee kaana min alsaalixiin dadka wanwanaagsane saalixiintaa mid ka mida uu ahaaday wa kaana wuxuu ahaa bukhaari mujaaba dacwa mid ducadiisa la aqbalu ah wa dacaa liqaari'ihi cidda kitaabkiisa akhridana waa u duceeyey marka ducadaa dee in nasiib laga helana waa doonayaa sheikh inuu isaguna nasiib ku yeesho waa rabaa bukhaari wuxuu ahaa la odhan jiray abu cabdilaahi maxamed ibni ismaaciil ibnu ibraahim ibnu lmukhiira ibnu bardisba marka wuxuu ka soo jeedaa faris buu ka soo jeedaa hadda bukhaara waxay ku taallaa meeshan la yidhaahdo usbakistaan la yidhahdo halkaasay ku taallaa marka awowayaashiisii hore waxay ahaan jireen majuus kuwa dabka caabuda ayay ahaan jireen markii dambe waxay noqotay in marka waxa weeye awowyadii mid ka midi inuu islaamo ayay markaa noqotay marka isaguna waxa uu noqday cilmiga markuu bartay aad iyo aad buu marka ugu soo baxay oo kitaabkiisii ilaahay waa barakeeyey cilmigana waxa weeye wuxuu u maray beleda badan khalqi fara badan oo culammada ka midana waa la kulmay wuxuu ihi kun shiikh baan mid walba wax ka wariyey buuhi oo mid weliba odhanaayay aliimaanu qawlun wa camal yaziid wayanqus iimaanku waa qawli camal waana ziyaada waana nuqsaamaa waa kun shiikh oo markaa dhammaantood ahlu sunna ah waxaanu ka mid ahaa min a'immati ahli sunna culammada iyo imaamiyaalka ahlu sunnuhu ka mid ahaa kitaabkiisa bukhaarigana sunnada waa ugu gargaaraa bidcana waa ku radiyaa waa kitaab uu sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu gargaaraayo iyo ictiqaadka saxiixa ah iyo raacitaanka sunnada la raacaayo bidcooyinka iyo dalaalaadkao dhanna wuxuu doonaa inuu radiyo xagga aqoontana aad buu aqoon badnaa xifdiga yani axaadiista uu qaybsan yahay waxay ahayd mid layaab badan aqoontiisu axaadiista yaqaanayna waxay ahayd mid iyaduna aad u layaab badan mashaayikhda u aadka u intifaacay waxaa ka mida iyadoo mashaayikh fara badan la kulmay caliyulmadiini aad bu ammaanay wuxuu yidhi naftayda ma yaraysan markaan ruux la joogo sidaan u yaraysto markaan la joogo caliyulmadiini bimacnaa aqoonta aan leeyahay way ila koobnaataa markaan caliilmadiini la joogo yani saas ayuu yidhi marka ilaahay baa kitaabkiisa barakeeyey xagga cibaadada wuu cibaado badnaa xagga fahamka wuxuu ahaa markaa mid fahamkiisu aad daqiiq u yahay culamadu waxay yidhahdeen fiqhu lbukhaari fii taraajimih fiqiga bukhaari wuxuu ku jiraa tarjamooyinkiisa iyo baababkiisa masalada uu doonaayo oo dooranayo waxa uu ku tilmaamaa tarjamada iyo baabka iyo aahaarta uu soo aroorinayo dabadeed taasuu ku tilmaamaa cibaadada waa cibaado badnaa waa salaad badnaa waa qur'aan akhris badnaa waxaa laga sheegay inuu yidhi axaadiista markaan qorayey xadiis kasta oo aan qoraayo ilaa aan soo weysaysto oo markaa waxaa laba ragcadood tukado ma qori jirin buuri hadda ka eego dhowr kunoo xadiis markuu qoraayo xadiis walba laba ragcadood markuu tukado ayuu qorayey waxay ku tusinaysaa sida markaa cibaadada ugu dadaalayay kutusinaysa gabayadiisa laga soo naqliya waxaa ka mid ah iqtanim fi lfaraaqi fadla rukuucin facasa an yakuuna mowtuka baghtah kam saxiixin maata min hayri suqmin dahabat nafsuhu saxiixatu faltah wuxuu yidhi ka faa'iidayso ka qaniimayso wakhtiga firaaqada fadli rukuuca ka faa'iidayso waxaa laga yaabaa geeridaadu inay noqoto mid waxa weeye kedise ah fara badana markaa mid eh, caafimaad qabay oo isagan xanuunsanba dhintay oo naftiisii caafimaadka qabtuunbaa si kedisa u baxday marka cibaadada aad buu cibaado badnaa aad buu cibaado badnaa xagga ducada waxay yidhahdeen wuxuu ahaa mujaabu dacwa imaamu albukhaari wuxuu dhashay boqol iyo afariyo sagaashankii hijriga boqol iyo afariyo sagaashankii hijrigu dhashay waxaanu dhintay laba boqol iyo lixyo kontonkii hijriga ayuu dhintay laba boqol iyo lixyo kontonkii hijriga ayuu dhintay xoga waa la imtixaanayna kolley markii dambe waqad qaala lii man laqiituhu min alqudaati wuxuu igu yidhi midaan la kulmay xaaluu qudaadda ka mid yahay qaadiyaalka ka mid yahay alladiina kuwaasoo kaanat lahum almacrifatu waalrixla ay u sugnaatay aqoon iyo rixlo uu u safray cilmiga oo u rixlaystay wuxuu ka sheegay caman laqiya cidduu la kulmo min asaadati sayidyaalkii ka mida ah, kuwii mudnaaye almuqari lahum bilfadli loo qiray fadliga wuxuu yidhi ina kitaaba albukhaariyi kitaabka bukhaari maa quri'a fii waqti shiddatin ilaa furijat kitaabka bukhaari wakhti dhibaato lama akhriyo wakhti dhibaato lama akhrin ilaa furijat dhibaatada in la fayda mooyaane walaa rukiba bihi fii markabin wax badda loo fuulana yadoo la sito lama fuulin markaa eh, markab lama fuulin ama dooni ama markab badda wax mara iyadoo kitaabkan la sito eh, wax badda mara markaa lama fuulin bimacana lama korin oo faqariqat qatu dabeed ay qarqoontay weligeed ma dhicin fa faraqibtu maca barakati alxadiisi fii tilka albarakaat hadalkan adigu culammada qaarkood waa sheegeen ibn abi jamrana laga soo naqliyey isaguna wuxuu yidhi cidaan la kulmay oo qudaadda ka mida iyo culammada ayaan ka maqlay ciddaasina waxay ka sheegtay cid kale oo markaa waxa fadli loo qiray lamana cayimin shakhsiga uu yahay ciddaas marka cidda laga soo naqliyey cid la garanaya maa markay culammadu ka hadlayaan axaadiista markay ka hadlayaan haddii shakhsiga la qariyo laga sheegaayo oo la yidhaahdo xaddaanii iqatu mid lagu kalsoon yahay baa ii sheegay ama xaddaanii man asiqu bihi hadda cidda odhanaysa waaba cid caalim ah cidaan ku kalsoonaa sidaa ii sheegtay xadiiskiisa lama cuskanayo xadiiskaa lama cuskanayo waayo waxaa dhici karta inuu isagu iqa u qabo laakiin cid kale ay ka og tahay waxaanu ka ogayn mar haddaanu magacaabin la cuskan maayo waxaa dhici karta shiikh in cidi u qabto inuu yahay siqo oo lagu kalsoon yahay mid kalena uu u qabo inuu kadaab iyo beenawaasba yahay cala sabiil mihaal alimaamu shaafici wakhtiyada qaarkood wuxuu yidhaahdaa xaddaanii ahiqatu kii lagu kalsoonaabaa ii warramay wuxuu uga jeedaa wakhtiyada qaarkood yani nin mashaayikhdiisa ka mida ayuu markaa uga jeedaa ninkaas uga jeedo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu ahaa kadaab shaafici baa u qabay inuu iqo yahay laakiin waxaanu isagu ka ogayn baa cid kale ka ogayn waxaana la yidhahdaa aljarxu almufasar muqadam cala tawsiiq sharxiga fasiran baa laga hormarinayaa tacdiilka ama tawsiiqa loo xukumaayo ama lagu sheegaayo inuu siqo yahay marka sidaas aawadeed yacni saasaan horta eh, haddii aan la magacaabin oo cala alibhaam lagu tawsiiqiyo aan la ictimaadin mar labaadka haba noqdo cid lagu kalsoon yahay warka la sheegay war saxan ma aha sharcan waa jirtaa culamo kale inay ka naqliyeen oo xaafid ibnu xajar waa muqadimadu ku sheegaya isagoo ibnu abijamre ka naqlinaya qastallaani wuxuu ku sheegayaa isaguna markaa sharaxiisa bukhaariga ayuu ku sheegayay bacdi kaleoo iyaguna markaa sheegay hadalkan ama hadal la mida tilmaamayna waa jiraan wakhtiyada qaarkoodna waaba camal ahaan baa loo samayn jirayoo markaasaa xukuumaadka qaarkood waxaa lagu yidhi shadaa'idda waxyaalaha lagaga baxo waxaa ka mid ah in wakhtiga shiddada bukhaariga la akhriyo dabeedna markaasay culammada u yeedhi jireen oo markaasaa la odhan jiray saxiixulbukhaariga qaybsadoo qoloba in ha akhrido ya markaasaa dabeedna la qurqurin jiray markaa saxiixulbukhaariga ya marka dariiqada noocaasi calaa kulli xaal ma saxna in la yidhaahdo iyadoo kitaabka bukhaari la sitana doonnida ama markabku qarqoomi maayo ma saxna asbaabta waxaa loo qaybiyaa asbaab sharciya iyo asbaab caadiya iyo asbaab wahmiya asbaabta sharciga ah sharcigu waa sugay wixii sharcigu sabab ka yeelay oo sababnimo inoogu sheegay aliimaan walcamal saalix inuu janno sababaayo wahaakada asbaab sharciya asbaab caadiya waa asbaabta tajribada lagu ogaaday asbaabta tajribada lagu ogaadayna waa sabab daahiroo xisi ah oo haalibanna u dhacaysa boqolkiiba sagaashan ama wax la mida ah, bay sidaas tahay yacnii inay khilaaftaa waaba naadirba wannaadiru laa xukma lah asbaabta caadiga ah, dawooyinka waxa lagu ogaaday inay dawo tahay waa tajribadaas waa asbaab caadiya inuu shaygani xumatami yahay inuu shaygani markaa kanaacada dawo ka yahay inuu shaygani tiibayda dawo ka yahay iyo waxa la midka ah waxaa la odhanaya waa asbaab caadiya haddii tajaarib saxa ah lagu sameeyo oo haaliban saas ay u dhacdo oo marka ayna iskhilaafin yacni naadir mooye ayna si kale u khilaafin waxaa la odhanaya waa sabaab caadi ah wax ka hor imanayaan aynay jirin waxaa jira waxay ahay asbaab wahmiya shay baa laga yaabaa inuu dhacay wax waafaqeen dabeedna marka waxa loo qaato inay sabab u tahay waa wax laysmoodsiiyey inay sabab tahay laakiin xaqiiqatan aan sabab ahayn aan sabab ahayn masalan maalintii qoraxdu madoobaatay waxaa dhintay ina nebi oo ibraahim ah ibraahim ibnunabiy sala allahu alayh wasalam baa dhintay markaasay dadka qaar waxay yidhahaan qoraxdu waxay u madoobaatay inuu ina nebi dhintay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu caddeeyey inayna saxahay ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaah laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaati marka waxa weeye asbaabta wahmiga ah sharcigu waa ibtaaliya waa la buriyaa asbaabta wahmiga ee laismoodsiina saas aawadeed baa marka waxa weeye diriradii iyo in markaa loo qaato inuu roobka sabab u yahay sharciga lagu ibtaaliyey lagu buriyey sharciga lagu ibdaaliyey marka waxyaalo fara badanoo noocaas ah ayay sharciga ku soo aroortay iyadoo la ibtaalinayo la burinayo marka tanna calaa kulli xaal waa sabab wahmiya waxaaba dhici karta marka waxa iska daa bukhaariye iyadoo marka qur'aankii ilaahay la sito kitaabkii musxafkii dee in doonidu qarqoonto ama markabku qarqoomo marka waxa weeye sabab ka baajinaysa ma aha marka in la yidhaahdo kurubaadkii waxaa lagu faydayaa bukhaariga oo lagu tawasulo waa dariiqo aan sharci ahayn oo la yidhahdo wakhtiga shadaa'idda ha la akhriyo wakhtiga roobka la waayo ha la akhriyo wakhtiga xanuunadu jiraan ha la akhriyo wakhtiga cadowyadu markaa qabsadaan ha la akhriyo wakhtiga masaa'ibka kale ay jiraan ha la akhriyo yacni saas yadaa la yidhaahdo oo marka waxaweye saa loo akhrinayaa sax ma aha sax ma aha yani waxa weeye dariiqo saxan saas yadaaba inay u ahayn yani sidaas ayaynay markaa u ahayn sheikha kitaabka qoray laftiisa dee dhibaataa la kulantay inuu bukhaarigii qoray xafidsan yahay yani waxa weeyaan akhriskiisa ku noqnoqonayo ya laga yaabo inuu sito kama baajin marka waxawan yani markaa mixnadii iyo dhibaatadii yani la kulmay kama baajin marka cala kulli xaal sabaab caadiya ma aha saas aawadeed taasi ma saxna laynagumana odhan wakhtiyada markaa shadaaid iyo dhibaatadu jirto axaadiista waxa u akhridaan si waxaweeye markaa tabarrukaa ka barakaysanaysaan si shiddada laydinka qaado yacani taas yadaa mid laynagu yidhi maaha mid laynagu yidhi ma aha marka waxaana fadli badan qur'aankaa fadli badan haddii marka axaadiista loo akhrinaayo calaa sabiili yacni waxaweeye sidaa wardigoo kale loo akhrinayo fadligii qur'aanka ma laga helayaa culammadu iskuma waafaqsana haatu odhanaya suyuudi wa hal sawaabu qaari'i alakhbaari ka qaari'i lqur'aani khulfun jaari yacni sawaabka laga helayo axaadiista in la akhriyo ma la mid yahay qur'aanka in la akhriyo xagga fadliga yacni khilaaf baa arrinka noocaasa ku dareero ku socday marka hadalka calaa kulli xaal yaan la ictimaadin wuxuu sheikhu yidhi faragibtu maca barakati alxadiisi fii tilka albarakaat barakada xadiiska la jirkeeda waxaan jeclaystay barakooyinkaas gudahooda limaa fi lquluubi min asada waxaa qalbiyada ku sugan daraaddeed oo min asada iddaxal ah wuxuu u jeedaa yacni dembi inuu markaa daraaddii inay qalbigu daxalaystay asada daxalkaa la yidhahdaa falacallahu bifadli illaahi an yakshifa cama eh, biha ama an yukshafa waxaa rajaynayaa buu idhi ilaahay fadligiisa waxaan ku rajaynayaa an yukshafa in markaa layga faydo in la faydo ama an yakshifa inuu ilaahay faydo camaa bihaa wixii ku sugan qalbiyada inuu ilaahay faydo ayaan rajaynayaa fadligiisana ku faydo saasaan rajaynaya wa an yufarija canha iyo inuu markaa ka farajado ka qaado xagga qalbiyada shadaa'id alahwaa yacni hawooyinka daran naftu waxyaalaha xunay jeceshahayaa daran weliba allatii taasoo taraakamat calayha isdulfuushay taraakumku waa isdulfuulka yani wuxuu tilmaamayaa jacaylkii xumaanaha ay naftu jeclayd ayaa markaa iskor fuushay walacalla bixamli tilka alaxaadiis aljaliilati tucfa min algaraq waxaan markaa rajaynayaa buu yidhi axaadiistan waaweyn xambaaristaan xambaarayo oo bimacnaa qaadayo bimacnaa xafidayo sababteeda tucfaa ay an tucfaa in marka waxaan yani laga cafiyo oo laga badbaadiyo min alqaraqi qarqoonka ay ku qarqoomayso naftu fii buxuuri albidaci walaathaam bidcooyinka badahoodii iyo dembiyada badahoodii wuxuu leeyahay bidcooyinkii fara batay ee sida badahoo kale ka dhigan iyo dembiyadii faraha batay ee sida badahoo kale ka dhigan in waxa weeye markaa axaadiistan barashadooda iyo qaybistooda iyo xambaaristooda in laygaga badbaadiyo ayaan rajaynayaa oo laygaga cafiyo o laygaga ilaaliyo marka haddii aan marka ay damiirku la socdo waxay noqonaysaa inay dee waxa weeyaan eh, khabarkii iska noqoto haddii kalena waxa weeye an tucfa antibaa xadfane yacni marka waxay noqonaysaa lacalla markaa in markaa waxa weyan yani la yidhaahdo lacalla icfaa'aha min algharaqi fii buxuuri ilbidaci kaa'inun bixamli tilka alaxaadiis aljaliila markaana saasay macnuhu dhacay marka waxay noqonaysaa ilaalinta qaraqa laga ilaalinayo waxaan rajaynayaa ilaalinta qaraqa laga ilaalinayo ay ku qarqoontado badihii bidcooyinka iyo dembiyada ahaa inuu ku sugnaanayo axaadiistan qaybista la qaybaayo iyo xambaarista la xambaarayo sheekhu wuxuu ihi falammaa kamulat markay dhammaystirantay bixasabi ma waafaqa allaahu ilayhi kolba qadarka uu ilaahayna waafajiyey fa idaa hiya alaau mi'ati xadiisin waaba iyadii axaadiistii aan soo doortay ee kitaabkan ku qoray ay saddex boqoloo xadiis tahay hayru bidcin ama hayra bidcin marka laga reebo dhowr xadiis hayra ama hayru labada wejiba waa sheegeen kolley yani marka laga reebo hayra bidcin dhowr xadiis marka laga reebo marka nusaka qaarkood waxay ka dhigayaan laba boqol iyo saddexiyo sagaashan laba boqol iyo afariyo sagaashan qaarna waa ka dhigayaan aduu meelahaas ama laba boqol iyo labiyo sagaashan meelahaasu ku noqnoqonaya waana tacdaadka uu sheikhu sheegaya sida waafaqaysa waayo dhowrka waxa la yahay min alaaa yani waxa ilaa tis saddex laga bilaabo sagaal laga gaaro fa kaana waluha wuxuu ahaaday axaadiista ka ugu horreeya kayfa kaana bad'u lwaxyi lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam sidee buu ahaaday bilowga waxyiga loo bilaabay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam xadiiskaas ayaa ugu horeeya oo saxiixulbukhaarigana ugu horreeyey wa aakhiruhaa ka ugu dambeeyaana dukhuulu ahliljannati aljanna ahlu jannuhu gelista ay gelayaan jannada xadiiska ku saabsan weeye wa incaamullaahi calayhim iyo nicmaynta uu ilaahay ugu nicmaynaayo ahlu jannaha bidawaami ridaahu fiiha raallihaanshaha ilaahay inuu u daa'imayo oo mid joogto u ah u daa'imaya inuu noqonayo kaasaa ugu dambeeya isagoo ka tafaa'ulaya aakhirka arrinkiisu inuu noqdo jannagal saa rajaynaya fa sammaytuhu waxaan ku magacaabay buui waxaan ku magacaabay buuhi bimuqtadaa wadcihi dhigaalka la dhigay kitaabkan ee la qoray siduu keensanayo waxaan ku magacaabay jamca nihaayati fii bad'i alkhayri wa ghaaya yacani waxaan ku magacaaba buuhi jamca anihaayati dhammaadkii in la kulmiyo oo lagu kulmiyo fii bad'i alkhayri bilowga khayrka iyo waghaaya ay waghaayatihi iyo dhammaadkii khayrkaba lagu kulmiyo nihaayadii waxaa lagu kulminayaa khayrka bilowgiisii iyo khayrka dhammaadkiisiiba walam ufariq baynaha bitabwiib maan kala geyn axaadiistaa dhexdooda baabab aan u yeelaayo kuma kala geynoo kuma kala qaybqaybin waxbaababa uma dhaxaysiin raja an yutamima allaahu lii walikulli man qara'ahu aw samicahu bad'a alkhayri biqaaya waxaanan baababna ugu qaybqaybin raja an yutamima allaahu lii raje aan rajaynayo daraaddeed inuu ilaahay i dhammaystiro lii aniga iyo walikulli man kii dhammaantii u dhammaystiro qara'ahu akhriyey eh, kitaabkan aw samicahu ama maqlay uu dhammaystiro bad alkhayri bilowga khayrka bighaayatin yacni waxa weeyaan lagu bilaabayo ay maca ghaaya dhammaadkii khayrku dhammaanayey la jirkeedana la bilaabayo marka labadii isku xidhan yihiin waa bilowgii khayrkii iyo dhammaadkii khayrkaba bacdiba waxay leeyihin bada alkhayr uu rajaynaya waxay ku saabsan tahay inuu markaa ku dhinto iimaan dee haddii iimaankii lagu dhintona waxa weeye jannadii iyo wanaaggii waa la helaya fa nas'alu allaha alkariima waxaan weydiisanaynaa ilaah allah waxaan weydiisanaynaa allahaasoo alkariima kii deeqda badnaa ahaaday ama alkariima kii sharafta badnaa ahaaday rabba alcarshi carshiga kii u saaxiibka ahaaday alcadiima kii weynida badnaa ahaaday an yajcalaha inuu ka yeelo axaadiistan kulminta la kulminaayo liquluubina jala'an qalbiyadayada inuu uga yeelo wax markaa ka faydaya daboolka markaa fuulay iyo daxalka fuulay walidaa'i diinina shifaa'an yo inuu uga yeelo cudurka diintayada xagga diinta naga galay uga yeelo shifaa'an dawo uga yeelo yacani diinta wuxuu uga jeedaa tadayunkayaga aanu ka diin yeelanayno iyo cibaadada iyo khayraadka iyo wanaagga cudurka naga gale nagaga sugan inuu dawo uga yeelaan marka ilaahay ka baryaya bimannihi galladda ilaahay baan ilaahay ku baryaya ku weydiisanaya yacni iyo nicmayntiisa laa rabba siwaahu yacni rabbi kale oo ilaahay ka soo hadhay ma jiro allah ka soo haray ma jiro wa sala allahu calaa sayidina muxamadin wacala alihi wa saxbihi wasalam ilaahay markaa ha u naxariisto nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam kii noogu mudnaa oo muxamed ah ilahay ha u naxariisto ama ilaahay ha ammaano nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam wa aalihi qaraabadii nebi maxamed ee mu'miniinta ahaydna ilaahay ha ammaano wasaxbihi asxaabtii nebi maxamedna calayhi asalaatu wasalaam ilaahay ha ammaano ama ha u naxariisto raxmatun maca tacdiim naxariis weynayni weheliso wasallama ilaahay ha nabadgeliyo oo markaa waxa shadaa'idda iyo dhibaatooyinkao dhanna ilahay ha ka badbaadiyo bimacnaa khayraadka ha u kordhiyo ha u siyaadiyo halkaas ha joogo oo muqadimada inoogu dhammaatay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين